alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jiray mukhasisaadkaynu ku soo jiray mukhasisaadku laba qaybood bay u qaybsanaayeen <clears throat> almukhasisaat اlmutasila iyo almukhasisaat اlmunfasila ayay u kala qaybsanaayeen almukhasisaat اlmutasila waa soo aragnay waxaynu gelaynaa qaybta labaad oo ah almukhasisaat lmunfasila almukhasisaat lmunfasila taqadama tacriifu lmukhasis lmunfasil waa kuu soo hormaray qeexista la qeexaayo ama la sharxaayo mukhasiska munfasilka a ah la sharxaayo wa huwa aqsaamun waa qaybo nadkuru bacdaha waxaynu sheegaynaa bar ka mida fii maa yeli hadalkan inagu xiga ee bimacnaa soo socda ee ayaynu markaa ku sheegaynaa awala altakhsiisu biاnnasi min alkitaabi aw الsunna qaybta koowaad nooc ahaan waa in wax lagu khasiso nas daliil min alkitaabi aw isunna daliilkaasoo kitaabka ka mida ama sunnada ka mida wax lagu khasiso wa huwa daliilka kitaabkiiyo sunnada ka mida wax lagu khasisayaa alif imaa aayatun tukhasisu cumuuma aayatin ama waa aayad khasisaysa oo wax ka reebaysaa aayad kale cumuumkeed bay khasisaysaayoo wax ka reebaysaa mislu qowlihi tacaala tusaalaheedu wuxuu ahaaday sida hadalku allah uu yidhi waalmuطallaqaatu yatarabbasna bianfusihinna halaaثata quruu waalmuطallaqaatu dumarkii la furay yatarabbasna waa suganayaan bimacnaa ha sugtaan waa khabarun yuraadu bihi اlamru waa khabar amar looga jeedo bianfusihinna nafahooda ha la sugtaan halaaata quruu saddex caado ha sugtaan saddex xayd calaa qawlin khusisa minhu waxaa laga khasisay naskan cumuumkiisa ulaatulaxmaali kuwii uurka u saaxiibkaa baa laga khasiso wax laga reebay biqowlihi tacaala waxaa lagu khasisay hadalkiisu allah uu yidhi wa ulaatu laxmaali kuwa uurka u saaxiibkaa ajaluhunna ay ajalu ciddatihinna ciddadoodu ajashay ku dhammaanaysa an yadacna waa inay dhigaan xamlahunna uurkooda ay dhigaan oo gabadhii uurka lahayd waxa u cadadbaxa inay umusho inay uurka dhigto bay ku cadadbaxaysa wa khusa minhu ayضan waxaa kaloo laga khasisay cumuumka naskaas waalmuطallaqaatu yatarabbasna bianfusihinna halaaثata quruu naskaa ama deliilka cumuumkiisa aydan noqoshaynu ku noqonnaye almuطallaqaatu qabla almasiisi kuwii la furay intaan la taabannin ka hor ayaa la furay biqowlihi tacaalaa waxaa lagu khasisay hadalkiisu allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow idaa nakaxtumu lmu'minaati markaad guursataan dumarka iimaan kale ee mu'minaadka ah humma طallaqtumuuhunna intaa dabadeedna aa furtaan markaad guursateen dabadeed aa furtaan min qabli an tamassuuhun intaydaan taabannin ka hor aa markaa furtaan famaa lakum calayhinna famaa lakum idinma sugnaanin calayhinna yaga korkooda idinkuma sugnaanin min ciddatin tactaduunaha wax ciddaa oo aad tirsataan yacnii idinkuma sugnaan bimacnaa cadadbax male markiiba waa la guursan karaa mar haddaan loo dukhuulin oo aan markaa taabasha aynay dhicin taabashadana waxaa looga jeedaa waa kinaayatun can اdukhuul ama waa kinaayatun can اljimaac marka aayadda hore waa caamo waxay caam ku tahay gabadh kasta oo la furay caam ku tahay waxaa soo gelaysa axwaasha ka suuragalka a ah gabadh la furay hadday tahay mid loo dukhuulay oo yacnii lala guri galay ama la taabtay iyo hadday tahay midaan loo dukhuulin waxay kaloo caam ku tahay tii uurka lahayd iyo taan uurka lahayn mid walba caam bay ku tahay marka laba goor baa la khasiso oo laba nas baa labaduba khasisayaan laba aayadood baa cumuumkii aayadda wax ka reebaya oo wax ka khasisaya oo axwaashii ka suuragalka ahayd dumarka muطallaqaadka wax ka mida saaraya aayadda hore waxaa lagu khasisay oo lagaga reebay cumuumka aayadda aynu soo maray salaasata quruu inay markaa tirsanayaan oo cadad baxoodu sidaa yahay waxaa lagaga reebay kuwii uurka lahaa oo kuwii uurka lahaa iyagu waxay ku cadad baxayaan inay uurka dhigaan marka waa aayad aayad khasistay mar labaadna waa la khasisayoo yacnii tii la guursaday gabadhii la guursaday oo dabadeedna la talaaqay iyadaan loo tegin taasna inaynay ciddo lahayn ayaa aayaddan kala sheegtay aayat famaa lakum calayhinna min ciddatin tactadduunaha marka waa nas yacni weliba waa aayad aayad kale cumuumkeed khasisaaya weeye wa imaa xadiisun ama waa xadiis yukhasisu khasisaya cumuuma aayatin aayad cumuumkeed khasisaya mislu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisu allah uu yidhi xurimat calaykum almayta waxaa laydinka xaaraantinimeeyey bakhtiga ay kullu maytatin bakhti oo dhan baa laydinka xaaraantinimeey ashaasaa waxay ahayd istiqraaqiyay ahayd cumuum bay faa'iidaynaysaa asha istiqraaqiyada ana daabitkeedu wuxuu ahaa kullu ayaa meesheeda lagu beddeli karaa oo haddii ashaa la xadfi lahaayo kullu meesha la dhigi lahaa xaqiiqatan markaysaa markaa macnihii yacnii loogu beddeli karo xaqiiqatan kulli loogu beddeli karo dabeedna macnuhu sax noqon karo waxaa la odhanayaa waa istiqraaqiya la odhanaya marka waxay ka dhigantah in la yidhi eh, xurimat calaykum almayta ay kullu mayta bakhti oo dhan baa laydinka xaaraantinimay waa caam khusa minhu waxaa laga khasisay assamaku kalluunkiyo waljaraadu ayaxa ayaa laga khasisay oo kalluunka iyo ayaxa bakhtigoodu yaga waa bannaan yahay oo waa xalaal biqowlihi salى اllahu alayh wasalam waxaa lagu khasisay hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam haddii marfuuc ahaan ay uga sugnaato uxillat lanaa maytataani wadamaan damaan waxaa naloo xalaaleeyey laba bakhti wadamaan iyo laba dhiig ama almaytataani labada bakhti miyaa faljaraadu waalxuutu waa ayaxa iyo kalluunka weey wa ama adamaani falkabidu waaltixaalu labada markaa dhiigna waa beerka iyo beeryarada kabid waa la yidhaahdaa kibidna waa la yidhahdaa kibdina waa la yidhahdaa yacni luqaadkaasaa ku bannaan kabid iyo kibid iyo kibdi saddexdaa luqa inay ahaan baan filaya almuhim xadiidkan isagoo marfuuc sariixa a ah ma asixin laakiin wuxuu asaxay isagoo cabdullaahi bnu cumar mawquuf ku abu asaxay sida culammada muxadisiinta qaarkood ay caddeeyeen oo waxay yidhaahdeen min qowli cabdillaahi ibnu cumar isagoo abuu saxiix yahay oo sanad saxiixa ku soo arooray sidaa markuu yahayna waxa uu noqonayaa mawquuf xukmu rafcile buu noqonayaa xagga lafdiguu mawquuf ka yahay xagga macnahana wuxuu la xukum yahay marfuucuu la xukum yahay marka waa xujo laakiin marfuuc sariixa lagama dhigaayo nebigaa yidhi toos loo odhan maayo laakiin waa la xukumoo cidda xalaalaysay waxaa lagu xambaarayaa uun inuu markaa yahay nebiga sala allahu calayhi wasalam waayo cidda wax xalaalaynaysaa waa allah iyo rasuulkiisa bashar kaloo aan rasuul ka ahayn oo wax xalaalaynayaa ma jiro khulafadaa noo xalaalaysay ma suuragal ah yacnii amiir baa noo xalaaleeyey ma suuragal aha saxaabigu wuxuu odhanayaa markuu leeyahay uxillat lanaa maytataan wuxuu ka warramayaa yacni in waxyi ahaan sidaa lagu xalaaleeyey marka maadaamay sidaas tahay xadiiska markaa marfuuca ah xagga xukunka oo marfuucun xukman ah oo xukmu rafciga lihi waa xujo sida xadiiska marfuuca sariixa ay xujo u yahay buu kana xujo u yahay marka waxaa la odhanayaa waa xadiis aayad khasisay oo meytadii ama bakhtigii wax ka midaa laga soo reebay oo ayixii iyo kalluunkii gowrac looma shardiyo yani siday doonta eh, siday doonaanba ha ku dhintaane waxay noqonaysaa qaar markaa xalaalah oo in la cuna ay bannaan tahay marka waa xadiis aayad cumuumkeed khasisay wa midlu qowlihi tacaalaa waa sida hadalkiisa uu ilaahay uu yidhi oo kale weeye cumuum aayadadoo la khasisaayo xadiis lagu khasisayo wayas'aluunaka cani ilmaxiidi waxay ku weydiinayaan can ilmaxiidi yacnii zamanka xaydkay ku weydiinayaan ama waxay ku weydiinayaan makaanka xaydkay ku weydiinayan ama xaydkay ku weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa huwa xaydku adan dhib weeye yani waa mid dhib u saaxiiba factazilu nisaa'a ka dheeraada dumarka fi lmaxiidi ay fii zamani xaydihinna wakhtigay xaydkooda ku sugan yihiin ka fogaadoo ka dheeraada walaa taqrabuuhunna ha dhowaanina xataa yatahurna ilaa ay ka daahir noqdaan haw dhowaanina marka cumuumku wuxuu sheegayaa walaa taqrabuuhunna xataa yatahurna dumarkii haw dhowaanina ilaa ay ka daahir noqdaan factazilu nisaa'a fi lmaxiidina way ka horaysaa markaa fogaanshaha laga fogaanayo layska ilaalinayo bay aayaddu faa'iidaynaysaa wakhtigaa dumarku ay ku sugan yihiin xaydka khusa waa la khasisay bimaa ruwiya can caa'ishata wa ummi salamata waxaa lagu khasisay ka laga soo wariyey caaisha iyo ummi salama laga soo wariyey zawjay nabiy sala allahu alayh wasalam annahu sala allahu alayh wasalama in nebigu kaana uu ahaa ya'muru mid amra bacda aswaajihi dumarkiisa qaarkood buu wuxuu amri jiray an tashudda isaaraha inay markaa adkayso oo bimacnaa xidho ee isaaraha guntigeeda ay xidho fa yubaashiruhaa nebigu sala allahu alayh wasalam waa markaa baashiri jiray ee wahiya xaa'idun walxaal hiya iyadu xaa'idun ay caado qabto ayuu baashiri jiray marka marada dabadeeda bimacnaa maradii isagoo ay ka xigto ayuu mubaasharo ku samayn jiray marka ictisaalka laga fogaanayo ee inaan markaa looba dhowaanaynin ma ahe waxa laga tilmaamayaa waa ictizaal can iljimaac baa laga tilmaamaya weliba waxaa sii caddaynaya xadiiska kale ee sheegaya isnacuu kula shayin ila nikaax culammada qaarkood waxay yidhaahdaan sida shaaficiyada mashhuurka ka kaaba maa bayna surati warukba waqtigaas yani markaa kuma istimtaacayo oo xataa wuu iska ilaalinayaa inta waxa weeye u dhaxaysa yani markaa rukbataynka iyo markaa surada yani u dhaxaysa wakhtigaa waa iska ilaalinaya ay gabadhii ku sugan tahay caadada ku sugan tahay oo intaa kuma istimtaacayo laakiin xadiidka kale wuxuu caddaynayaa inaynay taasi mamnuuc ahayn isnacuu kulla shayin ila اnikaax wax kastaba sameeya wakhtigaa dumarku ay caadada ku sugan yihiin ila nikaaxa galma mooyaane wax kastaba sameeya marka cumuumkii aayadda waxa khasisay xadiis baa khasisay jiim wa imaa aayatun ama waa aayad yacnii naska nas khasisaya tukhasisu khasisaysa aayaddaasoo khasisaysa cumuuma xadiisin xadiis caamnimadii buu khasisaysaa mislu qowlihi salى allahu alayh wasalam waa sida hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam maa ubiina min xayin fahuwa meytun wax kastoo laga jaro min xayin wax nool laga jaraa fa huwa maytun waa bakhti wey riwaayada kale waxay sheegaysaa ma quطca min albahimati wahiya hiya fahuwa meytun wixii neefka xoolahaa laga jaro isagoo neefkaasi uu nool yahay waxaa laga gooyay bakhti weey khusa biqowlihi tacaala khusa waa la khasisay cumuumka xadiiskaas biqowlihi tacaalaa waxaa lagu khasisay hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ahaahan wa mataacan ilaa xiin halka hore khusa biqowlih waxaa lagu khasisay hadalkaa yani uu nebigu yidhi salى اllahu عalayh wasalam maa ubiina min xayin fahuwa maytun cumuumkaasaa la khasisayaaye biqowlihi tacaala hadalkiisu allah uu yidhi ayaa lagu khasisay midna waa la khasise midna waa lagu khasise khusa wuxuu noqonayaa damiirka naa'ibu faacilku cumuumka xadiiska ayuu noqonaya biqowlihi tacaala hadalkiisu allah uu yidhi baa lagu khasisay wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ahaaan wuxuu idinka yeelay ilaahay min aswaafiha yacni dhogorta idaha wax ka mida dhogorta idaha xaggooda wuxuu idinka yeelay wa awbaariha iyo dhogorta geela wa ashcaariha wa ashcaariha iyo dhogorta markaa riyaha ahaathan wuxuu idinka yeelay waxaa markaa ku intifaacdaan oo alaabo aa ka dhigataan ama dhar ama wax lamida wa mataacan iyo markaa waxaa ku tamatucdaan oo ku raaxaysataan ilaa xiinin oo ku intifaacdaan ilaa xiinin ilaa waqti laga gaadhaayo marka aswaafka yani suufka iyo wabarka iyo yani waxay ku kala dhacayaan dhammaan waa dhogortii unbay ku dhacayaan saddexduba laakiin midna waa tii yani waa tii markaa idaha mid waa tii riyaha midna waa tii geela marka cumuumka aayaddan waxaa soo gelaya marka neefku markaa uu nool yahay iyo markii la yacni neefkii la qashay oo la gowracay yacni markuu nool yahay iyo markaanu noolayn mid walba waa soo gelaysa mid walba waa soo gelaysa marka neefkii oo nool haddii dhogor laga gooyo dhogortaasi waa baktiyo waa nijaas la odhan maayo sababtuna waxay tahay dhogortu kama mid aha mima taxullu fiihi alxayaa waxay noloshu dhex degto oo noloshu gasho kama mid aha mar hadday sidaas yadaa tahay oo waxay noloshu gasho ayna ka mid ahayn goynta la gooyo yani bakhti ku noqon mayso bakhti ku noqon mayso inayna nololigelinna waxaa ku tusinaya yacni neefkii dhogortiisa marka la jarayo oo laga goynaayo ma ta'allumaayo xanuun ma dareemaayo xanuun ma dareemaayo haddii xayaato ama nololi ay dhex degantoo ku dhex sugnaan lahaydna yacni marka dhogorta laga goynaayo oo bimacnaa laga qusaynayo ya yani oo sidaa loo yani markaa dhogortii wax ka mida laga guranaayo yacni waa xanuunsan lahaa haddaad soo jiiddo markaysa markaa dee haraggiiba xanuunsanaya haraggana nolol baad degta taasi waa mid kale weyi laakiin qusaynta aad qusaynayso dhogortan aad jarjarayso haraggii isaga aanaad waxba yeelaynin alam kama dareemayo iyo xanuun maadaama ay sidaas tahay yacni markaa lama odhanaayo neefku hadduu nool yahay dhogorta laga gooyey waa xaaraan oo waa bakhti la odhan maayo marka cumuumka xadiidkaa hore waxaa khasisay aayaddan baa khasistay wa milu qowlihi sala اllahu alayh wasalam waa sida hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam cumuum xadiisoo la khasisayaa waa sida hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar ida altaqa almuslimaani hadday kulmaan labada muslim bisayfayhimaa labadooda seefooda ay iskula kulmaan iyagoo doonayo inay ku dagaalamaan falqaatilu kii wax dilay walmaqtuulu iyo kii la dilay labaduba fi nnaari naartay ku sugan yihiin bimacnaa naartay ficilkaa ku gelayaan waa caam dagaal kasta oo dhex mara laba muslim yacni markaa ayay caam ku tahay aayaddu marka mid walba in eh, naar lagu gelaayo dagaal kastaoo laba muslimo dhex mara ama laba fariiqa ha ahaadaan oo laba kooxood ha ahaadaan ama laba shakhsi ha ahaadaane ayaa xadiidku caam ku yahay khusa waa la khasisay cumuumka xadiidkaas biqowlihi tacaalaa hadalkiisu allah uu yidhi faqaatilu alatii tabgii xataa tafii'a ilaa amri illaah faqaatilu latii la dagaalamatii tabgii xadgudubtay xataa tafii'a ilaa amri illaah ilaa ay u soo noqonayso amarka ilaahay ay u soo noqonayso la dagaalama markaa buqaadda in lala dagaalamo ilaahay baa qur'aanka ku amray dagaalka buqaadda lala dagaalamayo waa dagaal cid muslimiina oo cisyaan la timi yacni lala dagaalamayo marka waxaa laga qaadanayaa oo xadiis oo aayaddaasi ku tusinaysaa waxaa aayaddaasi ku tusinaysaa dagaallada qaarkood oo muslimiinta dhex mara inaan markaa naar lagu gelin illa wax ilaahay amray shay ilaahay amray ma dhici karto in la yidhaahdo yacni fulinta la fuliyey baa ruuxii lagu cadaabaya iyadoo sidii uu ilaahay u amray uu uula yimi marka cumuumkii xadiidka falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar ila ida altaqa almuslimaani waxaa soo gelaya markaysagaa laba muslim oo kasta oo dagaalama caam buu ahaa faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaarna caam buu ahaa cumuumkii waxaa khasisay aayaddan faqaatilu alatii tabgii xataa tafii'a ilaa amri اllah marka waa xadiis aayadi ay khasistay oo cumuumkiisii ay wax ka reebtay daal wa imaa xadiisun ama waa xadiis yukhasisu khasisaya cumuuma xadiisin xadiis kale caamnimadiisuu khasisaya milu qowlihi salى اllahu عalayh wasalam waa sida hadalkiisuu nebigu yidhi salى اllahu عalayh wasalam fii ma saqat الsamaءu اlcushru waxay samadu waraabiso waxaa ku sugnaaday oo bimacnaa ka waajibay alcushru toban meelood ou meel ahaan bimacnaa wixii biyaha cirka ku baxa oo ka mida raashinka oo arlada ka soo baxa zakaa ka waajibaysa sakadaa ka waajibaysaana waa toban meelood ou meel ahaan weeye in la bixiyo khusa waa la khasisay cumuumka xadiidkaas biqowlihi salى اllahu عalayh wasalam waxaa lagu khasisay hadalkiisuu nebigu yidhi salى اllahu عalayh wasalam laysa fii ma duuna khamsati awsuqin sadaqa kuma sugna wixii shan awr waxay qaadaan oo raashina ka yar kuma sugna sadaqatun sadaqo waajiba oo zako waajibi yacni kuma sugno oo saka kama waajibto waxaynu markaa soo gallay mawduuca ay mashaayikhdu kaga hadlayeen mukhasisaadka munfasilka ay kaga hadlayeen anwaac baana loo qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa nas nas khasisaaya isaga waa la sii qaybiyaa naska naska khasisaya oo in aayadi aayad khasisayso ka la khasisayaana aayad yahay caamnimadii aayad caamnimadeed in la khasisaayo laguna khasisayo aayad kale caamnimadeed ka noocaasa tusaalayaasheeda waa inoo sheega waana caddahay waana bayin nooc labaad waxa uu ku saabsan yahay waa aayad xadiis khasisayo xadiiskaasi ha ahaado mid mutawaatira ama ha ahaado mid aaxaada farqi ma kale leh oo takhsiisku waa bayaan waa caddayn la caddaynaayo shayga la khasisaayo waa nooc bayaanka ka mida maadaama nooc bayaanka ka mida uu yahay aayad qur'aana xadiis nebi waa khasisi karaa waayo inuu markaa nebigu bayaamiyo qur'aanka waa loo soo dejiyey litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim nooc bayaanka ka midana weeye oo aayaddii la caddaynaayo macnaheedii markaa taasna yaduna sidaa wey lamana shardinaayo ka la khasisaayo iyo ka wax khasisayaa inay isku quwo yihiin oo lama odhanayo yacni ka shay khasisaya shaygu khasisaayo ama waa inuu la quwo yahay ama waa inuu ka quwo badan yahay la odhan maayo siday culammada markaa in badan oo ka midii ah ay yidhaahdaan baabka naskhiga marka la joogo naasikhu waa inuu la quwo ahaadaayoo la xoog ahaadaa naska uu nasakhaayo ama waa inuu ka xoog bataa aynay u daliishadeen culammada qaarkood maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha haddaba tan iyada ma soo aroorayso maadaama takhsiiskii uu bayaan yahay in waxa weeye mubayinka wax caddaynaya mubayanka uu caddaynaayo inuu la quwo yahay oo xoogga kala siman yahay amaba ka xoog badan yahay lama shardinayo taasna waa saas ama wuxuu noqdaa ka la khasisaya xadiis nebi buu noqdaa ka khasisayaana aayad qur'aanuu noqdaa taa culammada qaarkood waa diidaan markay diidayaan tacliilka waxay ku sababeeyeen oo u tacliiliyeen waxay yidhaahdeen qur'aanka waxaa caddeeya oo bayaamiya xadiiska nebiga marka xadiiskaa mubayin ah sida aayadduba ku tusinayso litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim marka xadiiskii mubayinka ahaaba aayadi caddaynaysaa dee ma suuragal aha bay yidhahdeen qur'aankii waa la caddeeye xadiikiina waa caddeeyo waa bayaamiye waa mubayin marka mubayinka laftiisiiba la caddeeyihii markaa caddaynaya oo wax ka reebaya ma dhici karto ee waa in loo helaa xadiiskii xadiis kale waa in loo helaa oo lagu khasisaayo sidaas yadaa bay culammadu qaacide ahaan ugu tageen masaa'isha qaarkood oo tan yani lagu sugayana iyagu markaysagaa waxay ka qaateen markaysagaa ariiq iyo kaley ka qaateen laakiin sida saxiixa ah ee qawigii waxay tahay siday mashaayikhdu sheegeen oo in cumuum xadiis aayad qur'aana lagu khasisi karo oo wax lagaga reebi karo waayo sida xadiisku markaa mubayin u yahay baa qur'aankuna mubayin u yahay qur'aankaba ilaahay waxau yidhi wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay waxaanu kugu soo dejinay kitaabka xaalu caddaynaayo shay walba marka qur'aanka laftiisii mubayin inuu yahay aayaddaa sheegaysa marka in xadiis uu khasiso cumuumkii aayad qur'aani khasisto ee dhibi kuma sugna amhiladeedana tusaalayaashaasaa ka mida ama waxay noqotaa takhsiisku in xadiis xadiis lagu khasisayo xadiis xadiis lagu khasisayo waxaa ka mida xadiiskaa nebigu yidhi salى اllahu عaleyh wasalam fima saqat الsamaء اlcushru raashinkii soo baxay ee biyaha cirka ku baxay toban meelood ow meel ahaan baa zake ahaan uga waajibta in laga bixiyo kii waraabis ku baxay dadku ay waraabinayaan isaga waxaa ka waajiba nisfu اlcushri baa ka waajiba marka caam waxay ku tahay intii yarayd iyo intii badnayd mid walba raashinka beerta ka go'ay hadduu yar yahay oo shan markaa awr waxay qaadaan uu ka yar yahay iyo hadduu markaa ka badan yahay caam buu ku yahay waayo maadu waa mawsuul mawsuulaadkuna cumuum bay faa'iideeyaan haddaan shay mucayanah oo machuuda loo jeedin haddii shay mucayanoo machahuudoo la garanaayo loo jeedo dee shaygii unbay ku dhacaysaa mawsuulaadku marka cumuum ma faa'iideeyaan laakiin cid kasta oo sifadaa ku sugan siladu ay caddaynayso hadduu markaa muraadka looga jeedaa uu yahay cumuum baa laga qaataa wa qaala aladii aamana yaa qawmi ittabicuun kii wuxuu yidhi rumeeyey qowmkaygiio iraaca looma jeedo mid kastoo rumeeyaa sidaa yidhi ee mid mucayana ayaa loo jeedaa oo machuuda ayaa loo jeedaa taasoo kale cumuum ma faa'iidaynayso marka haddaba fii ma saqati samaau lcushru mawdican mid mucayana oo machuuda looma jeedo waxaa loo jeedaa wax kasta oo yani beeraha ka go'a oo dhulka ka soo baxa oo aan gacmaha lagu waraabine yani biyaha cirka markaa yani ku baxay aw kaana casariyan baa xadiisku ku daraa'ay amaba xididkiisa biyaha ku gaadhay oo sidaa ku baxay cushri baa ka waajibay toban meelood oo meel ahaan tacab haddii lagu waraabiyana yani nisfu lcushri nisfi baa loo sii reeba cushrigii baa nisfi looga sii reeba marka cumuumka inta yar iyo inta badan ba ay caamka ku tahay waxaa lagu khasisay hadalkuu nebigu yidhi salى اllahu عaleyh wasalam laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa shan awr waxay qaadaan raashinka ka yar zake waajibi markaa ma saara seke kama waajibto marka intii shanta awrar ka yarayd baa laga khasisoo laga reebay awr kastaba waxay culammadu ku qadaraan qadarka uu qaadayaa inay tahay lixdan saac shantii awrar waxay noqonayaan yacni shan meelood oo min lixdana waa saddex boqol oo saac weey saacina wuxuu ahaa laba kiilo iyo wax yar culamada qaarkood waxay yidhaahdaan waa laba kiilo iyo afar boqoloo garaam ahlu cilmiga qaarkood oo yidhi waa saddex kiilona waa jiraan saaca marka qadarkii yaraa baa laga reebay haaniyan alijmaacu nooca labaadee isaguna wax khasisa waxaynu ku odhanaynaa ama nadkuru haaniyan ka labaad baynu sheegaynaa alijmaacu ka labaadee wax khasisa alijmaacu waa ijmaaca milu qowlihi tacaalaa waa sida hadalkiisu allah uu yidhi yuusiikum allahu fii wlaadikum lildakari milu xadi اlunhayayn ilaahay wuxuu idin dardaarmayaa fii awlaadikum ubadkiinna ayuu idin dardaarmayaa sha'nigooda iyo siday xoolaha u kala qaadanayaan markaa dhimataan dabadeed lildakari midlu xadi alunhayayn kii labaa oo ubadka ka midka ahaa waxa u sugnaaday midlu xadi alunhayayni laba dhadig dheeftoodoo kalaa u sugnaatay khusa waa la khasisay minhu alwaladu raqiiqu waxaa laga khasisay inankii addoonka ahaa baa laga khasisay alwaladu ilmihii baa laga khasisay walad inanna waa la yidhaahdaa inanna waa la yidhaahdaa fii luqati اlcarab walad waxaa la yidhaahdaa waa facaloo mafcuul looga jeedo waa walad bimacnaa mawluud waa mid la dhalay marka inankii waa walad inantiina waa walad adilada siduu ugu soo arooray oo sharciga ugu yimina waa saas ma اtakhada allahu min waladin ay min mawluudin lab iyo dhadig mid walba waa lagu nafinaya laakiin curfi xaadisoo soo darriyey bay dadku waxay caadaysteen welad inay ku iطlaaqaan inanka inantana aynay welad odhan oo yidhahdaan waa binti laakiin luqada carbeed macnaha xaqiiqigee loogu isticmaalaa sidaa ma ahayn ee wuxuu ahaa mid kastoo la dhalaa waa welad wey in lam yakun lahu waladun marka la leeyahay inankoo keliya loogama jeedo inankiiyo inantu mid waliba waa soo gudagelaysa in lam yakun lahu walad yuusiikum allahu fii awlaadikum awlaaddii inamiya hablaba waa ku jiraan saas aawadeed buu ilaahay yidhi lildakari milu xadi lunhayayn khusa minhu waa laga khasisay alwalad raqiiqu ilmihii addoonka ahaa bilijmaaci ijmaac baa lagu khasisay <clears throat> wa minhu waxaa ka mid ahaaday noocaas ijmaaca lagu khasisaayo takhsiisu alcumuumaati almaanica caamamka in la khasiso diidaaya min algarari yacnii kedinta diidaaya cid waxa weeye markaa la kedinayo ama markaa waaa la yani markaa qarar lagu samaynayo bilijmaaci ijmaac lagu khasisay cumuumkaa in ijmaac lagu khasisaa ka mida laysku waafaqsan yahay calaa jawaazi lmudaarabati mudaarabadu inay bannaan tahay mashaayikhdu xafida allahu axyaa'ahum waraxima amwaatahum waxay tusaaleeyeen waxay sheegeen ijmaacu nas caamnimadii inuu khasisi karo waxaynay u tusaaleeyeen laba tusaale mid waa aayadda qur'aankee uu allah yidhi yuusiikum allahu fii wlaadikum lidakari midlu xadi اlunhayayn awlaaddii waxaa laga reebayaa ilmihii addoonka ahaa baa laga reebay oo addoonkii waxba dhaxli maayo inaanu waxba dhaxlaynna waa laysku ysku waafaqsan yaho ijmaac baa ku sugan marka ijmaaca lagu khasisay mawaanicda irsiga waxaa ka mida arriqu baa ka mida addoonnimada saas aawadeed cumuumkii aayadda ijmaac baa lagu khasiso wax lagaga reeba ta kale cumuumaadka soo arooray ee axaadiista ku soo arooray nahaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam can اlgharar yacni kedinta cid la kediyo oo baycii lagu kediyo ayuu nebigu reebay salى اllahu alayh wasalam cumuumkaa ijmaac baa lagu khasisoo nooc kedina ayaa la banneey oo sharikada markaa la yidhaha sharikatu waa nooc sharikaadka ka mida mudaarabaa la yidhaahdaa qiraadna waa la yidhaahdaa alqiraad bidaad mudaarabana waa la yidhahdaa mudaarabadu wuxuu yahay yacni dad baa shuraakoobaya waxay ku shuraakoobayaan qaarna xoolahay leeyihiin qaarna tacabkiiyo shaqaday leeyihiin oo masalan cid baa waxay odhanaysaa xoolahan inoogu shaqee markaad inoogu shaqayso faa'iidada nis baynu hadhow ku qaybsanayna faa'iido mucayana waa inaan layska siin oo aan la odhan yani markaa intaasaad adigu leedahay mar walba marka waxay noqonaysaa sharikatulmudaarabo waa ka baxaysa haddii faa'iido mucayana layska siinaye wuxuu noqonayaa shaqaale haddii la khasaariyo haddii la faa'iidaba isagu markaa waxa weeye ujradiisa iska leh oo ijaaray noqonaysa ee waa in markaa bishari yacnii xoolaha cidi leedahay tacabkiiyo shaqadana cid kale leedahay faa'iidadana waa in nisbo loo qaybsadaa mushahar ma yeelanayo ninkaa mudaarabada ku shaqaynaya haddii mushahar u yeesho way fasahaadaysaa oo waxay noqonaysaa faasida mudaarabadii haduu mar layba mushahar iska guranaayo iska qaadanayo ama ha la khasaaro ama ha la faa'iidee ya oo biil iska guranayo aan dayn ahayna dee waxa weeye la leeyahay intaana waad leedahay yani mudaarabadii waxay noqonaysaa inay fasahado ya marka waa inuu noqdaa mid waxa weeye dayn ha la siiyo haddii la doono wuxuu ku xisaabtamayaa faa'iidada soo baxda faa'iidadu wuxuu leeyahay qadarkii lagu heshiiyey ee nisbada ahaa kala badhow badh baad faa'iidada leedahay anna barhka kalaan leehay ama rubuc baad leedahay ama ulus baad leedahay ama ulusaan baad leedahay ama yani waxaad leedahay markaa khumus baad leedahay ya boqol kiiba labaatan ama boqol kiiba soddon ama boqol kiiba konton ya calaa qadarkii lagu heshiiyo haddii la faa'idi waayana adna baa iga khasaaray adna tacabkaagiibaa kaa khasaaray haddii khasaare yimaado waxba yeelan maayo sharikadii mudaarabada waxba ma yeelanayo laakiin laba dheefood buu noqonayaayo geesna mushahar buu ka guranayaa gamtaa uu ku hayo ya geesna wuxuu sugayaa faa'iidadii hadhow boqolley inay ku qaybsadaan tan noocaasi waxay noqonaysaa faasida yani mid fasahaaday noqonaysa inuu wax helaa haddii sharikatulmudaarabo lagu shaqaynaayo waxay ku xidhan tahay in la faa'iido haddii la faa'idi waayo waxba yeelan maayo laakiin haddii iyo haddiiba haddii la khasaariyo haddii la faa'iidoba waxbuu iska helayaa iska guranayaa ta noocaasi laa maxalla lahaa min alicraab maxal icraabta kuma leh marka sharikadaa sharikatulmudaaraba la yidhaahdo nas ku asaxay ma jiro laakiin shariko macruufay ahayd oo jiri jirtay baabulijmaacna waa inoogu keeni doonaan mashaayikhdu marka laga hadlayo mas'alada lagu ijmaacayo ma la shartiyaa ilaaba ilaa inay nas leedahay mise istidlaal iyo ijtihaad waa lagu ijmaaci karaa mas'aladani culammada qaar bay ishkaal gelisay marka halkaas waa inoogu keeni doonaan in allahu tacaala hadda laakiin waxaad sii qabsataa yacni mudaarabadu bannaanaanshahay bannaan tahay ijmaac bay ku sugan tahay ijmacaasina waa ijmaac saxiixa marka cumuumaadkii qararka sheegaayey ee reebaayoo diidaayey waxbaa laga reebay ijmaac baana laga reebay calaa kulli xaal noocan layskuma waafaqsana oo nas cumuumkii naskaasi aayad ha ahaado ama xadiis ha ahaadee ijmaac ma lagu khasisi karaa khilaaf baa ku jira ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin ijmaaca laftiisu ma khasisine deliilka uu cuskan yahay deliil buu ku dhisan yahoo mustanad u ahe deliilkaasaa khasisay marka ijmaacu waa yadullu cala atakhsiisi isagu laa yukhasisu walaakin yadullu cala takhsiisi khaas waa ku tusinayaa laakiin isagu ma khasisaayo ee xaqiiqatan takhsiiska waxaa samaynaya waa naska uu ku cuskan yahay nas la'aanna ma guntami karay leeyihiin yani ijmaac ahlucilmiga qaarkood calaa kulli xaal khulfigu wuxuu iska noqonayaa iska lafdi mar haddii laysla ogol yahay masaladii ijmaaca saxiixi ku sugnaaday in takhsiis halkaa ka imanayo ma isagaa miyuu ku tusiyeyoo waxa uu cuskan yahay ee ku tiirsan yahay ijmaacuyo ku dhisan yahay baa wax khasisay mise waxaa la iطlaaqayaa ijmaaca laftiisa khasisay waa iska khulfi lafdi waa iska khulfi lafdi oo samara kuma sugna samaratulkhilaaf baa ila la eegaayo khilaafyada midna waa xaqiiqi midna waa iska lafdi haalisan waxaanu odhanaynaa nooca saddexaad ama waxaanu sheegaynaa nooca saddexaada isaguna wax khasisa alqiyaasu waa qiyaaska mislu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisuu allah u yidhi aلzaaniyatu wالzaani fajliduu kula waaxidi minhuma mi'ata jalda aلzaaniyatu gabadhii sinaysatay alatii zanat wazaani iyo kii sinaystay ay waladii zana waxaa loo jeedaa mid kasta oo zina ka dhacday ee mid mucayana laga tilmaami maayo fajliduu kula waaxidin sheed loo garaaca mid kastoo minhumaa labadooda ka mida mi'ata jalda boqol jeedal garaaca yani boqol goor ku dhufta fa inna cumuuma zaaniyati zaaniyada cumuumkeeda khusa waa la khasisay binnasi nas baa lagu khasisay wa huwa qowluhu tacaala waa hadalkiisu allah uu yidhi fi limaai addoommada uu ka yidhi dumarka addoommada ah fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisfu ma cala almuxsanaati min alcadaab fain atayna bifaaxishatin hadday la yimaadaan zina la yimaadaan dumarkii addoommada ahaa fa calayhinna korkooda waxaa ku sugan oo ku waajibay nisfu ma kii barhkii cala almuxsanaati dumarka xorta ah saaraa oo min alcadaabi ciqaab ah bimacnaa xadka gabadha xorta ah laga jaraayo eh, nuskeed ayaa ah gabadhii addoonta ahaydna laga jaraya marka ay zinaysato nuskaasi wuxuu noqonayaa konton jeedal buu noqonayaa konton jeedal ayuu noqonayaa haddii xataa gabadhii addoonta ahayd iyadoo markaa muxsano ah ay zinaysato kontonkaasaa lagu dhufanaya sababtu waxay tahay rajmigu ma qaybsamaayo alqatlu laa yatashaطar dilku ma kala badhmo oo nus dila yani lama awoodi karo marka waxa kala barhmaya waa maxay waa boqolka jeedal weey konton jeedal markaa ku dhuftaa macnuhu dhacay marka azaniyatu umuumkiisa umuumkeeda yani waxaa lagu khasisay aayaddaa kale ama cumuumu zani ninka zanigaa cumuumkiisana fa huwa mukhasasun waa la khasisay biqiyaasi alcabdi cala alamati waxaa lagu khasisay addoonka in looga qiyaasto addoonta licadami alfaariqi waxaa looga qiyaasanayaa inaan faariq u dhaxaynin daraaddeed oo qiyaaskii waxay culammada qaar u qaybiyaan qiyaasun bijaamic iyo qiyaasun bicadami alfaariq waynu arki doonnaa in sha allahu tacaala kitaabkaa qoraya marka waxay yidhaahdeen qiyaas addoonkii addoonta looga qiyaastay baa lagu khasisayaa marka waa qiyaas khasisaya cumuum aayadeed wazani bay khasisaysaa wazani bay khasisayaa qiyaasku saasay yidhahdeen calaa kulli xaal qiyaasku wax makhasisi khasisi karaayoo nas makhasisi karaa khilaaf baa ku jira ahlu cilmi badan baa diidan culamada qaarkoodna waa ogol yihiinoo waxay leeyihiin qiyaasku mukhasis waa noqon karaayo nas waa khasisi karaa misaalkiiyo tusaalahana taasay ka dhigeen qolyaha banneeye qudhoodu wayse sii khilaafeen qaarkood waxay ku gaar yeeleen yacni qiyaaska jeliga ah. qaarkood waa sii khasiseenoo cadamulfaariqa ayay ku gaar yeeleen qaarna waxay yidhaahdeen qiyaaskii cilladiisu ay mansuuso tahay oo weliba ay qaطciyo tahay ama cadamulfaariq uu ku sugan yahay qiyaaska noocaasaa khasisi kara culamada qaarkoodna iطlaaqanba waa u diideenoo waxay yidhahdeen qiyaas nas ma khasisi karo misaalkan markaa mas'alada ku saabsanna bacdu ahli اlcilmi waxay ku tageen addoonkii inuu la mid yahay kuwa xorta ah xagga xadka inuu kala mid yahay ee addoontii keliya ayaa xukunkaasi ku gaar yahay nuska ahi culamo kaloo ogol in addoonkiiyo addoontu mas'aladan ay iskaga xukum yihiin xagga xuduudda waxay yidhahdeen qiyaas ma khasisine naskan mafhuumkiisaa lagu khasisay oo mafhuumu muwaafaqa meesha taalla oo annagu qiyaas ku magacaabi mayno kan cadamulfaariqa ah qiyaas inuu yahayna uma qabno inuu min qabiili mafhuumi nasi inuu ka mid yahay mafhuumkii naska noocaa ka mid yahay baan anagu u qabna naska mafhuumkiisii baa lagu khasisay haddii la yidhaahdana kama bixin in nas nas lagu khasisay calaa kulli xaal taasna tacbiirkiiyo lafdiga khilaafku ku sugan yahay laakiin macnihii badanka culammadu waa isla ogol yihin laakiin ma waxaa la iطlaaqayaa qiyaas baa lagu khasisay mise waxaa la odhanayaa mafhuum baa lagu khasisay bacdi waxaabay ka dhigayaan manduuq oo manduuq say uga dhigayaan waxay leeyihin waa manduuq majaazi ah waxaa cadamulfaariqa ku saabsan oo say manduuq u tahay waxay u tahay waa min baabi dikri اljuز'i wa iraadati اlkulli juz baa la sheegayaa kulli baana loo jeeda fa in atayna bifaaxishatin waxa la sheegay addoommihii qaar ka midoo kuwii dhadigaa ah marka waxaa loo jeedaa addoommoo dhan baa loo jeedaa mafhuum ba odhan mayna manduuq baan odhanaynaa bay yidhahdeen mas'alada ku saabsan cadamulfaariqa maqyaas baa la odhanayaa oo nooca jeligaa lagu daraya mise waa mafhuum baa la odhanayaa mise waa manduuq baa la odhanayaa majaazi ah mise waa manduuq baa la odhanayaa xaqiiqi ah arbacatu aqwaalin baa ku sugan cala kulli xaal say doontaba ha noqotee mas'alada noocaas ah yani waxa ay ku saabsan tahay yani waxa weeye waa mid qiyaasku inuu wax khasisayo aan laysku waafaqsanayn ama aan laysla ogolayn oo culammada qaarkood ay ka dhigayaan faxwa alkhitaabkii in wax lagu khasisay raabican alxisu dareenkii xawaasta laftoodu waxbay khasistaa wa min amsilatihi qowluhu tacaala yujbaa ilayhi samaraatu kulli shay tusaalayaashiisuu ka mid ahaaday qowluhu tacaala hadalkiisu allah uu yidhi yujbaa ilayhi samaraatu kuli shayin waxaa la keenaa oo loo soo ururiyaa ee xaramka maka midhaha shay kasta ayaa la keenaa oo dhulalka kaliya beledada kale laga keenaa markaasaa mako aan waxba ka bixin oo dhul sarac aan ahayn ayaa markaa la keenaa markaasaa lagu cunayaa amaraadkii yani bilaadka markaa kale ka baxay ama yaman ama shaam ama meel kaleba waxay mashaayikhdu yidhaahdeen wa qowluhu can malikati sab'a ama saba'in waxaa kaloo tusaalayaashiisa ka mida hadalkiisu allah uu ka yidhi can malikati saba'in saba boqoraddeedii uu ka yidhi saba'a iyo saba'in labada mid walba waa la odhan karaa qur'aankana in la sarfiyey iyo in markaa laga manciyo in la tanwiiniyey oo la sarfiyey iyo in laga manciyo maa laa yansarif laga dhigay labadaba waa la akhriyey waa laba qira oo sabci ah waxay ku kala dhisan tahay marna waxaa la eegayaa yacni shaksi inay calam u tahay lagu abtirsado oo calamiya cujma ku sugan marna waxaa la eegayaa la milicsanayaa in qowm fara badan ay ku dhacayso xagga macnaha ay nakiro ka tahay marka labadii cilaa mid la waayayaayo calamiyadii baa la waayayaa marka calamiyadii la waayo munsarif buu noqonaya labada qiraa'o saasay ku kala dhisan yihiin waata suyuudi odhanaayo fariidadiisa alfiyada ah wabni اlqabiila wاlbilaada wاlkelim cala aladii qasadtahu kamaa rusim waxaad ku dhistaa yani qabiilada iyo beledada iyo kelmadaha marba macnahaad u qasado oo markaad calamnimo uga qasdayso oo dabad cillo kale ay raacdayna maa laa yansarif buu noqon markaan calamnimo uga qasdayna macno nakiro u qasdaysana markaana wuxuu noqon munsarif wa uutiyat min kulli shay allah wuxuu yidhi waa la siiyey gabadha boqoradda ahayd min kulli shayin wuxuu allah u yidhi xikaayatan can qawli hudhud can qawli lhudhud yani guuguulaha hadalkiisii xikaayo uu ka xikaayoonayo ayuu markaasaa ku yidhi faina almushaahada ka la arkayo fii makata maka gudaheeda lagu arkayo xarasaha allaahu ilaahay ha ilaaliye annahaa laa tujbaa ilayhi inaan la keenayn jamiicu himaari midhahoo dhan inaan la keenin calaa ikhtilaafiha wa tanawuciha khilaafka iskhilaafsan tahay xaalay ku sugan tahay iyo kala duwanaanshahay midhuhu ku sugan yihiin xaalay ku sugan yihiin yacni inaan la wada keenaynin ayaa maka lagu arka oo xiskii iyo dareenkii xawaastii baa lagu idraakaya anwaac midhaha ka midoo laga waayay maka inay jiraan caalamka meelaha qaarkoodna laga helaayo mar hadday sidaas tahay xiskaa khasisay saasay mashaayikhdu u wadaan wa kadalika bilqiisu lam tu'ta albacda min kulli shayin saasoo kalay ahaatay melikadii ama boqoraddii bilqiisu bilqiis la odhan jiray carabada waxaa ku caanbaxday balqiisu in la yidhaahdo laakiin culammada qaarkood waxay tilmaameen sida saxdii inay tahay bilqiisu oo ba'da la kasrinaya culamada qaarkood ay dabdiyeen waxaanay tilmaameen sida kale inay khalad tahay magacu cajamiba ha noqdee carabtu wasni bay waafajiyaan awsaanta ee carabiga ka mida lam tu'ta lama siinin albacda min kulli shayin yacnii wax ka mida shay kasta ka mida lama wada siino ashyaada qaarkeed baa ka maqnaa oo dee sarxigii mumaradka ahaaba lama siin waa tii mooday inay wuxuu yihiin yani markaa xasibathu lujatan wakashafat can saaqiha falamaa ra'athu xasibathu lujatan wakashafat can saaqayha shimankii looma sakhirin shimbirihii lama siinin ashyaada qaarkood aan la siin baa jirtay marka waxaa la odhanayaa xiska iyo dareenka khasisay ahlucilmiga qaarkood noocan waxay ka dhigayaan waxay leeyihiin cumuumkii la khasisay ma aha ee waxay noqonaysaa min alcaami almakhsuus ama cumuumun yuraadu bihi alkhusuus cumuum khusuus looga jeeday markaa macnuhu noqonaya oo lafdiga caam ah muraadka looga jeedaana khusuus buu u dhacayaa laakiin caamkii la khasisay ma aha waayo marka horeba ashyaada la leeyahay waa laga reebayaa inay soo galaan muraad ma ahayn oo lama rabin waana innagii soo aragnay farqiga u dhaxeeya caamka la khasisay iyo caamka khusuuska looga jeedo midna marka hore waxa muraad ah waxaasi inay soo guda galaan oo waa caamka la khasisay walow tanaawulan laa xukman ashyaada qaarkoodna xukman wa tanaawulan walow tanaawulan waxaynu u leenahay mukhasisaadka mutasilkii ashyaaday la socdaan inay soo guda galaan cumuumkaas tanaawulan baa loogu jeeday oo bimacnaa haddaan la raacin lahayn bay soo gudageli lahaayeen laakiin xukum ahaan uma soo gudagelayaan oo laa ilaaha ila allaahu uluuhiyada xaqa allah in laga nefiyaa muraad ma ahayn xagga xukum ahaan laakiin tanaawulka lafdigaa saalix u ahaayo haddii aan lagu dari lahayn waa soo gudageli lahaa sooma marka qariino waxa waaye inaanu markaysaga hadda soo gudagelayn ladhnaanta markaa istisnihu ku ledhan yahay oo la socdo marka mukhasisaadkii mutasilka ahaa yani cumuumaadku inuu soo guda galan waa muraadun tanaawulan laa xukman ya shaygan laga khasisaayo ee mutasilka ahi tanaawulan buu usoo gudagelayaa laa xukman lafdigaas saalixu ah mukhasisaadka munfasilka ana kuwa lagu khasisay cumuumaadka lagu khasisayna cumuumka mukhasiska munfasilka lagu khasisayna muraad wuxuu u ahaa xukmanba tanaawul iyo xukunba yani wuxuu u ahaa muraad laakiin cumuumun yuraadu bihi اlkhusuus cumuum khusuus looga jeedo marka horeba khusuus baa muraad ku ahaa waxaan la leeyahay waa laga reebo xis ama caqli baa ka reebay marka horeba inuu soo gudagelo loogama jeedin marka sida saxiixa ah waa in markaa mukhasisaadkii mukhasisaadkii eh, inaynay gudagelaynin ashyaadanna waxay noqonaysaa ay leeyihiin caqli baa lagu khasisay wakadalik waxay leeyihiin yani xis baa lagu khasisay waxay noqonayaan yani markaa cumuum marka horeba khusuus looga jeeday ayay noqonayaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub